bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmuؤalifu raximah اllahu tacaala kitaabu الsaydi wالdabaa'ix ugaarsigii axkaamtiisii caddaynteeda ayuu kitaab yahay iyo wadabaa'ixi iyo gowracyaalkii iyo udxiyadii iyo aطcimadii iyo wixii kale la xiriiray ayuu halkan ku sheegayaa ayb asaydu waa masdarun uطliqa huna cala smi اlmafcuul ay ilmasiidu kii la ugaaranaayey ayb waxa la ugaaranaayey iyo hab ugaarsigii iyo waxaasoo dhan wixii ka bannaan iyo waxaan ka bannaanayn ayuu meeshaan uga warramaa ayb wamaa xayawaankii qudira la awoodo calaa dakaatihi gowriciisa la awoodo xayawaankii berriga ahay waaye ee la cuni jiray alxayawaanu albariyu اlma'kuulu midka berigee la cuno qudira la awooday wamaa xayawaankii berri ah oo la cuno qudira la awoodayoo la karay calaa dakaatihi gowriciisa la karay fadakaatuhu gowriciisa fii xalqihi dhuntiisa waaye iyo walabatihi iyo rubaddiisa ayb wamaa wixii lam yuqdar aan la awoodin calaa dakaatihi gowriciisa aan la awoodinna fadakaatuhu gowriciisa caqruhu weeyaan faylgoyntiisa ayb xayu meel laga ama caqruhu yacnii nabarku dhufashadiisa xayu meel qudira calayhi laga awoodo looga dhufto ayb warankii meeshii laga awoodo markaa in looga dhufto ayb caqri oo marka ruuxdii tebinayo oo ruuxdii markiiba tegsiinayo ayb xayawaankii berriga ahaa ee ma'kuulu laxmiga ahaa hilibkiisa in la cuno ay bannaanayd gowriciisa laba u kala qaybiyey in la awoodi karo gowriciisa inaan la awoodi karin gowriciisa waa la awoodi karaa marka la leeyahay gacantaa lagu haayaa waa laqawaa la qali karaa haddiiba la awoodi karo waxaa la yeelayaa marka ama dhuunta dabxi baa lagu samaynayaa ama naxri baa lagu samaynaya dhuun dhow ayb dabxigana ariga ayaa lagu sameeyaa naxrigana geelaa lagu sameeyaa dhuundhowga sidaasaa marka la yeelaa ayb oo marka xalqadu waxaa weeyaan acla alcunuq qoorta meesha ugu korayso hungurigo wallabatuna waxaa weeyaan asfal اlcunuq qoorta meesha ugu hooseysa waa meeshaas rubadda a ah. ayb halkaasaa marka laga gowracayaa wamaa xoolihii ama xayawaankii lam yuqdar aan la awoodin calaa dakaatihi gowriciisa gacantiiba laguma haayo waa diday wax gacan lagu soo qabo karana ma aha fadakaatuhu gowriciisa caqruhu weeyaan in dhulka la dhigo ma in lafay la gooyo ama yacnii la nabar la jaraaxeeyo jaraaxo marka ruuxda ay uga baxayso xaysu meel laga jaraaxeeyo qudira calayhi lagu awoodayo korkiisa ayb oo marka warankii haddii bismi llahi inta la dhaho lagu tuuro nabar markaasi oo uga baxaayo ama yacnii seeftii iyo lagu dhufto lala gaaro inta laga daba tuuro oo sidaa marka uu ku dhinto ruuxdiina uga baxdo ku filan intaasna ayb fii ayi mowdicin kaana alcaqru meel allaale meeshuu ahaado ayb haddii marka laakiin isagoo nool loo tago in la gowracaa shardi a markaas gowraciisaa la awoodaa ee haddii uu dhinto waaye marka yacnii la cuni karoo la isticmaali karo ayb laakiin isagoo marka e, jaraaxa ku taallo nabar dhaawac ku yaallo dhaawaci la rafanaayo waa in la gowraco markaas gowriciisaabaa la awoodaa gacanta lagu haayaa ayb wa kamaalu dakaati gowrici dhammaystirnaantiisana arbacatu ashyaaa afar shay weeyaan qaطcu اlxulquumi luqunta goynteeda qadcu lxulquumi luquntii goyntii yacnii hungurigii goyntiisii walmarii'i iyo meesha hungurigu uu maro hunguri marka walwadajayni iyo labada xidid ee qoorta dhinacyadeeda ku baxo ayb gowraca dhammaystirnaantiisana afar shaybuu ku imaadaa qadcu lxulquum qoorta oo meesha yacnii hunguriga aan dhahno oo la gooyo oo qoorta korkeeda ah walmarii'i iyo meesha ay maraan neeftu ay marto ayb qadcu lmarii ayb waa meesha cuntada iyo sharaabku iyo ay maraanoo caloosha u furan meeshaas ayb walwadajayni iyo labada xidid ee qoorta dhinacyada ka maro in intaas laysku gooyo marka qoortii kulligeed in madaxii o dhan la gooyaa shardi ma aha kamaalu dakaad ama dabxiga kamaalkiisu afartaasu ku xasilaa ayb hungurigii meeshaan yani innaga aan hunguriga dhahno tubada oo hungurigii maro labadii xidid ee qoorta dhinacyada dhinacyadeeda ka marto intaas haddii laysku gooyo marka waa ku filan tahay waa inta ugu dhammaystirnaanta badan walmujzi'u inta gudayo minhaa afartaas xaggeed ka gudaayana shay-aani laba shay waayo qadculxulquumi xulquumkii yacnii qoorta meesheeda kore goynteeda walmarii'i iyo hunguri marka meesha hungurigu maro waay labadan xidid marka waa waa laga maarmi karaa hunguri markana marka waxaa loo leeyahay eh, in dhiiggii uu si fiican uga baxaa la rabaa markii saas loo jaro meeshaas xulquumka la gooyo meeshii marka neefki uu ka neefsanayey dhiiggii iyo si fiican marka xididadii uga qubmaayo uga soo daadanayo inta ku filan waa intaasna labadan xidiidee safxat اlcunuq marto shardi maaha iyaga waa kamaal unbis ayb qofka gowracayana waxaa shardi ah inuu ahaado qof muslim ah ama inuu ahaado qof kitaabi ah labadaasaas iyada taana marka daabixu kan gowracayo inuu muslim yahay ama kitaabi uu yahay dabiixada marka mushriga uu gowracaya meesha ku baxday ayb dabxigan oo hadda uu sheegayana wixii isaga aan ahaynoo gurigii neefkii oo la awoodi karo in la gowraco hungurigii iyo haddaan laga goynin qoorta korkeeda meesha ugu korayso haddaan laysla jarinna dabxigii ma waxaa dabxi ma xasilin ayb oo marka w waxay noqonayaan ama wax haddii ul lagu dhuftay uu ku dhintayna waa waqiid haddii marka meel laga soo tuurayna waa mutaradiya hertis iyo wax lamida ah hadduu ku dhintayna waa nadiixa suuratu almaa'ida kuwii lagu reebay xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu اlkhinziir wma uhila ligayr اllaahi bihi wاlmunkhaniqatu wاlmawquudatu wاlmutaradiyatu wاlnatiixatu ilaa akhiri اlaaya ayb neefka haddii aan gacanta lagu dhigi karin oon la gowrici karin markaasna meeshii markaas looga dhufto waa uga xasilaysaa sida uu sheegay ayb haddii isagoo nool loo tagana in la gowracdo waa isagoo dhintay haddii loo tagana waa xalaal ayb wax hadday ka go-aanna wixii isagoo nool ka go waa layskaga tegayaa oo waa meyd ama bakti waay intiisa nool unbaa markaa inta la gowraco iyaa la dhammaystiranayinta isagoo nool wixii ka go waa maa qudica min albahiimati wahiya xayatun fahuwa meyitun wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu ugaarsiba marka wamaada uu ku leeyahay waa xayawaan berri ah xayawaanka baxriga gowrac maba u baahdaba isaga mallayga iyo wixii lamidka awaayo ah haddii isaga badda laga soo bixiyo ou dhinto iyo hadduu si kale u noolaado intuu firgfirgleeyo ou dhinto mar walba isaga kaas waa layska xalaaleeyey oo uxillat lanaa maytataani wadamaani fa ama almaytataani iyagoo bakti ah waxaa la xalaaleeyey faasamaku waاljaraadu wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu ugaarsi baa bannaan bikulli jaarixatin mid kastoo wax dhaawacayo xayawaan kastoo marka jaarix ah dhammaantii lagu ugaarto ayaa bannaan in lagu ugaarto mucallamatin la tababaray oo mina sibaaci dugaaggi ah wa min jawaarixi dayri iyo shimbiraha kuwooda wax ugaaro ah nacam dugaag iyo marka waxaa lagu ugaaran karaa marka shimbiraha kuwooda iyagu marka wax qabto ayb wax soo kasbo haddana marka saydkiiba u galay saydkii marka aaladna waa lagu ugaaran karaa xayawaanna waa lagu ugaaran karaa xayawaankiibuu hormariyey marka wuxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan ama waxaa xalaal ah al-isdiyaadu ugaarsi ayb bikulli jaarixatin lagu ugaarto ayb mid kastoo marka xayawaan kastoo jaarix oo wax kasbaayo wax qaban karo mucallamatin oo markaa la tababaray min asibaaci xaal oo dugaaggii kaasoo min asibaaci dugaaggii ka mid ayb min sibaaci albahaa'imiya qaar nusakha qaar ay dhigayaan wa min jawaarixi اطayri iyo shimbirihii kuwoodii iyagana wax soo ogaarayo wax kasbaayey shuruud bay leedahay marka mucalam marka ay tahay tacliintan la sheegaayo xayawaankii waa mucalam waa mid la jarabarayo la tababaray marka la leeyahay ilaa dhowr shardi baa laga fiiriyaa afar shardi shardi waxaa weeyaan ayb inay horta jaarixo ay tahay oo wax ay kasbi karto ayb oo ugaarsigu suurtagal ay ku tahay kow tan labaad waxaa weeyaan annahaa idaa zujirad inzajarad haddii la horaro oo la yidhaha qabo inay hore ka caranayso naam ay qabanayso <coughs> wa idaa qatalat saydan lam ta'kul minhu hadday ugaarkii dishana inaysan cunin iyada oo qofkeeda ay ku sugayso shardiga afaraadna inay arrintaas ku soo noqnoqoto hal mar iyo laba mar maahane wax inay markaas yacnii caado agteeda ay ka noqoto ayb sidaan la soo sheegay inay caado u noqoto ayb taasaa marka uu sheegay shardigan afaraadna khilaaf baa ka taagan isaganayb asalka marka jaawaarixda waxa ay qabtaan cunitaankooda inuu bannaan yahayna yas'aluunaka maada uxilla lahum qul uxilla lakum الطayibaat wmaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum اllah ayb fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu sma اllahi calayhi ayb marka xayawaankii isaga lagu ugaaranayay shuruudda afartaa buu leeyahay jaarix inuu yahay inay qaba haddii la yidhaha ay hore ka dhaqaaqayso oo madax adeyg aysan lahayn markaasu waxa waa tababaran yaha la dhihi karaa ayb haddii joogsan la dhahana ay joogsanayso shardiga saddexaadna hadday wax disho ugaarkii inaynan iyada iska cunaynin sida qaalibka ah waxaa laga wadaa marka hadday disho hore inaysan ka cunaynin hadday hayso ninkeedii uu raadiyey raadiyey waayey waxaan waa xayawaan marku baahdo waa iska cunaa dabcan taas ma laga hadlayo nacam waxaa laga hadlayaa marku qabtaba hore inuusan uga dhaqaaqaynin uu celinaayo qofkeeda uu ku sugaayo iyo inay arrintaa mutakarir ay noqoto ay ka soo noqnoqoto ayb waxeedana marka qofkan shaygan jaarixani waa mucallam waxay ku xidhan tahay curfiga in loo celiyo dadka ahlu khibrada oo waxaan yaqaano hadday yidhaahdaan eygaani waa la tababaray bis waa tababar uma dhinna intanna laga helaayo khalaas bislaan ayb aalad marka lagu ugaaranayona de aaladda lagu ugaartaa marka waxaa waaye eh, waran ama fallaar iyo wax lamida waranka iyo fallaartu marka waa wau ka dhexbaxa ama waa me ugaartii waa waa duleelinaysaa kuwayaalkaasoo kale marka sidaas in loogu ugaarto waa bannaan tahay laakiin haddii neefkii marka wax nabara dhaawac uusan ku oolin warankiina uu daab leeyahay maalan waxaa laga yaabaa ugaarkii inuu ku dhintay culayska daabka waqiid buu noqona markaasoo kale ma waa in layska dhaafaa ayb haddii marka dhaawaci uu ku yaallo seha labada kolna marka bisinka in loo qabto marka haddii bisinka loo qabto waa kaa eyga haddii lagu ugaaranayo eygiisi uu bisinkii u qabto uu qabto hadduu wax ka cuno inaan laga cunin saasaa ixtiyaadka uu ku jiraa xadiid waa jiraa nebigu uu leeyahy wain akala xataa hadduu xataa cuno iska cun laakiin mid kaloo waxaa jiro haddii uusan haddii eygaagii uunan cunin cun dhahayan kaasaa marka ixtiyaad uu ku jiraa la qabsana asalka maxaa yeelay sideedaba masaa-ishan gowraca iyo e, e, iyo iyo ugaar ugaarsiga asalkeedu waa maxay hilibkan asalkiisu alaslu fi اlluxuumi alxurmatu mar walba asalku yaa ixtiyaadka uu ku jiraayo xurmada ixtiyaad ku jiraa nacam wixii shuruudihii lagu banaysanaya haddaysan caddayn in layska dhaafay noqonay nacam ilaa asalba hilibkaani lama cuni jirin oo wuxuu ahaa alaslu fi luxuumi alxurmatu ayb ayb eh, haddii eeyo kale ay eh, oo kor jooga aad timaadana nebigu wuxuu yidhi ha qaadanin ilaa adii eygaagaa bisinka u qabatay ey kale uma qabanin mana ogid in eeyaha kale inay wax ka dileen baa laga yaabaa ma la oga waa ka joogeenhaddii aad aragta isagoo biyo ku dhacayoo neefkiio biyo ku jiroo bakhtiyeyna waa iska daynaysaa isagana maxaa yeele in biyaha uu ku haftayoo hafashada ku dhintaa laga yaabaa ayb taasna marka qofku wuu uga joogabisinka haddii uu ka tago ma la cunaya mase ma la cunaayo asalka dabiixada iyo saydka bisin ma u shardi ah mase uma shardi aha khilaaf baa ku jira oo alimaamu shaafici isaga madhabku wuxuu leeyahay bisinku shardi ma aha haddii qofka muslim qof muslima uu gowraco bisinkiina ka tago ama nisyaan ha uga tago ama kas ha uga tago yacnii bisinka ka tegistiisao mujarada ma keenayso xurma maxaa yeelay ahar ibnu cabaas uu qabsanayaa uu leeyahay bisinka qofka muslimkaa qalbigiisubu ku jiraa bisinka wabitaali wuxuu leeyahay yahuud iyo nasaaro gowracoodaa la banneeyey yuhuud iyo nasaarana bisin ma sheegayaan sida qaalibkamarka hadday waxyaabahaas ku banaa kuwaa la baneeyey min baabi owlaa muslim bisinkii ka tegey saas u dhahayaan bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen hadduu hilmaamo waa iska cafis muslimka haddii uunan iloobin oo kas uu uga taga laakiin ma la taabanayo ma loo dhowaanayo maxaa yeele ilaahay wuxuu leeya walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi waxaan ilaahay magaciisa lagu sheegin ha cuninina wainahu la fisqun fisqi baa ilaahay ku sheegay marka in laga daayo adu marka waana xoog badan yahay qowlkaas laftirkiisa maxaa yeelay bisinko kas qof isagoo og war bisinkii dheh ka tegey waxbaa laga yaa ku jiri karaiyo marka la qabsado asalka luxuumtaani waxay ahaayeen iyo marka la qabto waxaa kaloo shaafici shardinimada bisinka uu ku diiday waxaa ka mid a ah xadiidkii caaisha ay tiri dad reer baadiye ah oo xadiid cahdin fi lislaam ah ayaa noo imaaba hulbe ayay noo keenaan seen yeelnaa markaasuu mana ogin inay bisin sheegeen iyo in kale markaasuu yidhi fasammuu antum idinku bismillaahi dhaha cuna ka marka hadday shardi tahay ogaan la'aantaas yacni neefkan mar horaa lasoo gowracay bisinkan gadaal laga sheegaayo gowricii maku dhacayo wakhtigiisii hadday shardi tahay laguma kaaftoomeenu yidhi imaamu shaafici markaayado laftirkeeda markasaayb xirfadahanna marka axaadiid badan baa nebiga looga wariyey kutubta xadiidkana kitaabu saydi wadabaa'ix waa kitaab gaaray uga dhigaan sida fiqigaba uu u yeelay waana waxyaabahaas ilaahay dadka ku irsaaqay oo uu ku yacnii uu ku galladaystay ka mid yihiin marka dadka soomaalidu laakiin daday ku ceebiyaan oo waxay yidhaahdaan dadka wax ugaarsado iyo waa yani baktigay cunaan iyo nasab dhiman waaye iyo waxyaaba qaab daran bay sheegaan waxaasna wax fiican maaha ayb saxaabadii ragga waaweyna ugaarsi ku noolaayo ugaarsan jiro xirfadba ay u ahayd ayb qofkan marka haddii fallaartiisii uu tuuro bismi llaahi uu yidhaha neefkii ay ka dhexbaxdo isagoo dhintay neefkii uu u yimaado waa iska cunayaa maxaa yeele waaba bisinkaas uu qabsaday iyo ugaarsigan iyo leebkan uu tuuray baa yaa ku filan isagoo laakiin rafanayo hadduu u yimaado waa inuu gowraco markaas ilaa neef nool layskama cunaayo sida u joogee ayb markaas gowrac waxaa kaloo gowracu haddii isagoo neefkii ordaayo oo qayb ka go'day oo kale aad qabsatana qaybtii ka go'day oo adiga aadan nolol ugu soo gaarin iyo qaybtan aad gowracday ka bacdi qaybta aad gowracdaa leedahay qaybtii ka go'day maya ilaa isagoo neefkiio nool bay ka go'day qaybtaas wa sharaa'idu tacliimihaa tacliimteeda waxbaristeeda shuruudeeda arbacatun afar waa an takuuna inay ahaato idaa ursilat haddii la diro istarsalad ay dirmayso wa idaa sujirad haddii la canaanto la horarana inzajarad ay horarmayso haddii la diro waa dirme haddii la canaantana waa canaanmaysa waa joogaysa istaagii wa idaa qatalat haddii ay dishana saydan ugaar haddii ay dishana lam ta'kul inaynan cunaynin inaysan cunin minhu ugaarka xaggiisa shay-an waxba aysan ka cunin waan yatakarara inuu soo noqnoqdo daalika kaagaas aan soo xusnay minhaa iyado xaggeeda inuu ka soo noqnoqdo fain cudimad haddii la waayo ixda sharaa'iu shuruudihii mido middood haddii la waayo lam yaxila ma xalaal noqonayo maa akhadathu waxay qabatay fain cudimad haddii la waayo ixda sharaa'iطi shuruudihii aan soo sheegnay afarta ah midkood lam yaxilla ma xalaal noqonayo maa akhadathu waxay qabatay ilaa an yudraka in la gaaro xayan nolol lagu gaaro ma ahne fayudakaa oo markaa la gowraco haddii shuruudahan la waayo wax laga waayo wixii ay qabatay nolol lagu soo gaaro gowracuu xalaal ku noqonayo laakiin xayawaankan qabashadiisii ma ku noqonayo watajuusu waxaa bannaan adakaatu gowrac baa bannaan bikulli maa shay dhammaantii lagu gowraco yajraxu wax dhaawacayo ilaa bisinni elig maahane iyo wadufri ciddi maahan ciddida nebiga wuxuu ku cileeyey fainahaa muda alxabasha xabashadaa wax ku gowracato ayb tashabuh dartiisaa loo diiday marka xabashadu waa nasaaro nasaaradiina marka waa dadkiina laga reebay inaan ku dayanno ayb man tashabaha biqowmin fa huwa minhum nebigu yidhi sala allahu calayh waali wasalam ayb gaaladaasay ka mid yihiin in lagu dayda marka oo kale ayb iligana waa laf asagana laf shay muxadad oo marka maaha wixii labadan ka soo haray ilig iyo iyo ka soo haray iyo iyo iyo ciddi ka soo haray waxbaa lagu gowracan karaa ama midi ha noqdo ama geed la qoray oo af loo yeelayoo wax gooynaayo ha noqdo ama dhagax inta lasoo jabsaday af loo yeelay oo lagu gowracday ha noqdo ayb ilig iyo waxaa un iska ilaalinaya xadiidkaana nas saas ku ahaaban ayb oo maa anhara dama wixii dhiigga yacnii qulquliyo oo socodsiiye wadukira smullaahi calayhi magaca allana lagu sheego fakul cun wixii aan sidaas ahaynha cunin yani laysa sinu wadufru naam xididii iyo iligii marka laga reeba naam wataxilu dakaatu kuli muslimin muslim kastaa gowriciisa ayaa xalaal noqonaya wakitaabiyin iyo kitaabi kasta nin iyo naag waxau doono qofku ha noqdo wataxilu dakaatu kuli muslimin muslim kastaa gowriciisa yaa yanii xalaal ah qaangaar ah mumayizna ama mumayizba ah naam oo wax inuu gowraco awoodo cunug yaroo mumayisa xataa hadduu gowraco waa muslim ah ama kitaabi waa ansaxayaan ayb wakitaabiyin wadakaatu kulli kitaabiyin kitaabi kastaa gowraciisii baa ansaxayo yahuudi iyo nasraani baa kitaabiga laga wadaa ayb majuusiga maya jizyada markaan ka soo hadlaynay <coughs> waxaa jizyada laga qaadaa baan dhahnay kitaabi iyo man lahu shubhatu kitaab iyo ninkii kitaab shubhadiis lahoo sida majuusiga meeshaan laakiin majuusiga gowriciisa maya ma xalaal ma aha eeg eh. jizyada waa laga qaadayaa baabuljizya oo shubhatu kitaabaan u ictibaarinaynaa halkan laakiin maya yahuud iyo nasaaro dad baa marka waxay isweydiiyaan gaalada hadda adduunka joogta yahuud iyo nasaaro ma la dhihi karaan waa la dhihi karaan yahuud hadday iyagu sheeganayaan faraci yahuudda iyo nasaaraduna ay yihiin waa la dhihi karaa kuwii xilligii nebiga joogayba waa qaab darnaayeen oo waxaan kuwaan aaminsan yihiin ay aaminsanaayeen ayb kii isagu marka yidhaha laakiin aniga diin ma rumaysni nebi iyo mid yacni kitaab midna ma rumaysni waasay hadda gaalada u badan yihiin oo kuwaan weliba aa kuwaan ilbaxay waxay leeyihiin annaga ilaah inuu jiro waa rumaysannahay laakiin wax diina ma rumaysnin kitaab ma rumaysnin laakiin ilaah waa rumaysannahay hadduu sidaas yidhaha yahuudi maaha nasraani waa iska waani markaayb wuxuu gowraco waa xalaal ma noqonayaan kaas oo kale ila isagaa wuxuu iska bixiyey yahuudnimadii iyo nasaaranimadii midna maahay buu taagan yahay walaa taxilu ma xalaal noqonayso dabiixatu majuusiyin majuusi gowriciisii wixii uu gowracay walaa waaniyin waani wuxuu gowracay wadakaatuljaniini uurjiifka gowraciisana bidakaati ummihi maca dakaati ummihi buu ahaaday hooyadii gowraceeda maceedu ahaaday ilaa an yuujada in la helaayo maahane xayan isagoo nool fayudakaa markaa la gowraco neef rimanaa la qalay oo la gowracay uurjiifkii isagoo meydow soo baxay hooyadiisuu ku gowracan yahay marka isaga ayb laakiinse haddii uu nolol ku soo baxo waa la gowracaa markaa in la gowracaa marka gowriciisuu yeelanaya wamaa wixii qudica la gooyey min xayin neef nool xaggiisa laga gooyey fahuwa huwa kaasi isagu maytun bakti waay ila shacra tinta maahane almuntafaca bihaa lagu intifaacsanayo fi lmafaarishi goglaha loogu intifaacsanayo iyo walmalaabisi iyo dharka loogu intifaacsado maaha waa maaha meeshaanna marka waxaa weeyaan neefka isagoo nool wixii laga gooyey waa bakti barida haddii laga goosto isagoo iska noola qayb laga gooye kadibaa la gowracayba inta dambee la gowracay waa wax fisaxsan laakiin intan kale ee iyadu isagoo nool neefka ka soo infisaashay qabla dabxi soo ka soo soocantay waa bakti ilaa marka laga reebo dhogorta neefka isagoo nool haddii timaha laga xiiro dhogortaas waa layska isticmaali karaa gogol iyo jaakad iyo kaba iyo waa laga dhigan karaa maxaa yeelay aayadda qur'aanka laga qaatay wamin aswaafiha wa awbaariha wa wamataacan ilaa xiin shay najaas ahoo bakti ana ilaahay inuu dadka ugu gallad sheegto wax suurtagala ah ma halkaa marka gawricii eh, iyo ugaarsigii markaas uga baxay ugaarsigiina marka macnahaasuu kusoo sheegay ugaarsiga isagana de ninka ahlu kitaabka waxa uu diro eyga uu diro ama uu diro fallaarta uu tuuro waa gowrici unbay la mid tahay majuusi waxa uu inta fallaar ku tuuro baktiyo oo nolol lagu soo gaarinna wax bakti ah waa ila gowriciisaba lama cuni lahayna majuusiga iyo waaniga ayb eyga marka meesha uu ka qabanayo hore inuu najaas yahan soo ogaanay ayb marka meesha uu ka qabanayo s say noqona marka eygii afkiibuu geliyey dhab neefkii markuu qabtay meeshaas culammada qaar waa layska goynaa bay leeyihin wix inta kale iska uh, isticmaalan qaarna waxay leeyihiin waa maadaama aan laga hadlin waa iska cafis xaaladaas oo kale faslun fi lacimati acmadii iyo cuntadii axkaamteeda caddaynteediibuu u fasal yahay wa kullu xayawaanin xayawaan dhammaantiis istitaabathu ay yanii wanaajisatay oo wax wanaagsan ay u arkeen alcarabu carabtii fa huwa xalaalun weeyaan ilaa maa kii maahane warada sharcu sharcigii uu soo arooray bitaxriimihi xaaraantinimadiisa uu ku soo arooray maahane ayb wa kullu xayawaanin xayawaan dhammaantiisoo istakhbathathu ay fool xumaysatay oo ay ka yaqyaqsootay alcarabu carab carabtii hore qur-aanka markuu soo degaayo fiqradoodu saliimka ahaydaa laga hadlaa fa huwa xaraamun weeyaan ilaa maa ma warado sharcu sharcigii uu ku soo arooray biibaaxatihi bannaanaanshahiisa ma ahane qaacido guudow ku siiyey imaamu shaaficina laga ou yacni nusuusta ka soo istimbaaday cuntadu maxay asal ku tahay sideedaba hilib isaga in la gowraco u baahan yahay ma ogtahay asal xurmow ku ahaa laakiin cuntadaanna oo caadiga iyadaa asal ibaaxay ku tahay nacan waa iska bannaan tahay in la cuno ilaa wixii sharcigu xarimay maahan sharciga marka waxyaabana wuxuu ku xarimay nas ahaan binasihaa waxyaabana sharcigu wuxuu ku xarimay wasfi guud waxyaabaha binasi ou sharciga ku xarimay waxaa ka mida qur'aanka aayadda ilaahay uu ku sheegay qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calىa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayr اllaahi bih taasu ilaa aayaddaa marka qayb baa lagu sheegay doofaarkii iyo hilibkii wixii ilaahay hayrkii magaciisa magacaan ahayn lagu qalay iyo waxyaabahaas dhiiggii iyo baktigii iyaa lagu sheegay xurimat calaykum اlmaytatu wاdamu walaxmu اlkhinziiri ilaa aakhir اlaayana xoogaa baa lagu sheegay nebigana salى اllahu alayh ali wasalama wuxuu ree waxyaabo uu reebay oo nahaa rasuulu lahi sal ll ly slam can akli kulli dii naabin min asibaaci wa kulli dii mikhlabin min aayri shimbiraha wixii ku ugaarto ciddiyaha wixii mici ku ugaartana oo dugaagga ka midana waa la xarimaa sunnada taana marka sunnadaa sheegtay ayb intaas ka bacdi marka waxaa weeyaan kuwaas nas baa lagu xarimay kuwana waxaa lagu xarimay wasfi wasfiga waxaa lagu xarimay waxaa weeyaan kullu khabiiin xaraam wax kastoo khabiia waa xaaraam الذيina yتبicuuna الرasuuل النبي الأمiي الذي يجiduunahu مكتوبا عindهم في التوراaةi والإنجيل يأmرهم بالمعروف وينهاaهم عن المنكر ويحل لهم الطيبaaت ويحرم عaليهم الخبائثa nebiga awsaaftiisa waxaa ka mida waxyaabaha khabaaئثka dadka waa ka xarimi jiray khabaaئثa l waa jamcu khabiiث maxaa khabiiث noqonaya marka daabiduu u baahan yahay imaamu shaafici marka wuxuu ku dabdiyey qur-aanka markuu soo degayey dadkii ugu horreeyo lagula hadlay carabtii bay ahaayeen xijaas deganayde wix iyagu marka ay khabaa'id khabiid u arkaan oo iyaga eh, yacnii eh, nufuustoodu ay ka diddo oy ka yacnii eh, infiraar uga dhaco ama ay ka yaqyaqsooto waa xaaraan nacam wasfigaas xaaraan ku yahay macnaa ila qur-aankii afrikaanna kuma soo degin dhexdiisa nacam dadkaas marka yurubiyaanka iyana kuma soo dhex degin dadkii marka lagula hadlay hadalkan ee ugu horreeyey nebigii lagu soo dejiyey ee dadkii dhexdooda uu ka soo degay markii ugu horreysay yaa marka maxaa khabiif ay u yaqaaneen la dhahan imaamu shaafici marka saasuu tilmaamay ayb wax badanoo marka aan la magac dhabin waxay xaaraan ku noqonayaan wasfigan dooligaa ka mida baranbaradaa ka mida waxaa ka mida tixsiga iyo waxyaabahaas waa xaaraan nas dooliga inuu xaaraan yahay sheegaya kan ma la keeni karo laakiin kan wayuxarimu calayhim اlkhabaaid dabaa'icdii marka carabta waa ka yaqiiq soo jireen waxaas sidaas marka in la yidhaaho haddaad dadka u fiiriso amsijada dadkana haddaad fiirisaan yacni waxaa arkaysaa dadka ugu ictidaalsan inay carabta yihiin amaa dadkan kale waxyaaba yaab yaab la yaabta arkeen dadkan iyaga marka afrikaanka ahna waxaad arkaysaa marka iyagoo yani suuqyada tixsi ku beegayeen oo tixsigii marka lakala iibsanayeen ayb dadkaas kaleo iyagana marka yurubiyaankana wax allaale wax xaaraan ah iska yar bannaan ayb haddii uu tago shiinaha iyo kuuriya hadduu tago eyga iyo dooliga iyo waa iska cunaan ayb iyagu dabaa'icdooda waxay ka didaysa male dad dabaa'icdoodu baaba'day ayb waصfigan marka khabiidka waxay carabu marka ay ka yaqyaqsootay khabiiu noqonaa ilaa wixii sharcigu ogolaaday maaha harcigu marka maala rasuulka calayh الsalaatu wasalaam markii miiska agtiisa lagu cunay e, e, lagu cunay baashan dabada la yidhaha markii lagu cunay rasuulka sal اla slam isagu waa ka fa inii acaafuhu waa ka ashashayaa buu yidhi aniga dadkeenna ma yaqaanaan khaalid markii xaaraan xaaraan miya markii la yidhina fa laa uxarimuhu nebigaa wuxuu yidhi anuma xarimayo marka tanoo kale marka naskii baaba iyay ku bannaanaatay iyo ogolaashadii nebiga iyo wahaakada <coughs> waxyaabaha marka micyaha ku ugaartana waxyaabahan marka micyaha ku ugaartana waxaa laga soo reebayaa waraabaha waraabaha isaga marka ay fasiila ha ahaado ama weer ha noqdo ama waraabo ha noqdo ama dhurwaaga kan inaga dhahna ha noqdo gadaal ka gaaban fasiilo kasta ha noqdo dabuc marka la yidhaaha waa waxaa soo gelaya marka dhurwaaga iyo weerka iyo kulli waa iska dabuc ay wada noqonayan iyaga unbaa kale fasaa'il a ah maahan iyaga marka xaaraan maaha maxaa yele nebiga sal l slam wuxuu yidhi addabucu saydun waraabuhu waa ugaar u yidhi waa wax la ugaarsado imaamu shaaficina wuxuu yidhi waraabaha waxaan ku arki jiray mako iyadoo suuqiisa la keeno lagu kala gato wax diidaayana ma arkin buu yidhi kitaabkiisa umka ayb marka madhabka laftirkiisu xalaal waay xaaraanku ma aha waraabaha isaga marka micibow ku ugaartaa haddana laakiin naskaas baa soo reebaya ma garan qaacidadaas guud baa marka adcimada uu ka bixiyey wa kullu xayawaanin xayawaan dhammaantiisoo istidaabathu lcarabu carabi ay dadka qaarkoodna de waxa yaqyaqsigii inta xoolaha ka bataan ama dherigta ka badataa laga yaabaa inay wax fiican iskaga yaqyaqsoodaan kuwaasna ictibaar male soomaaliduna waxaa laga yaaba inay kuwaas ku jiraan xoolaha marka la qala neefka ariga waxaa weeyaan inta ay ragga ka cunaan say dhahaan iyagu wax kooban waa ah. qaarna waxay yidhaahdaan waa xubnaha naagaha iskale kuwana waxay yidhaahdaan wax la cunaba maba ahan bannaan ayb taasna sax maaha carabtu iyagu laakiin neefkii meel walba waa ka cunaya ilaa annaga dadka qaarkii yani qaarkood waxaad arkaya yani hilib meesha ugu fiicana laga yaabaa inuusan ka cunaynin maskaxda iyo wadnaha iyo yacni e, shanshan la jebiye iyo ma naqaanay ku leeyihin khuraafaad waay waxaasoo kale oo haddii la jebiyo qofka bushimaha dhanaa burburaayo iyo isagoo isagoo taaganaa shahwada ay ka qubanaya iyo waxaasay akrinaya waa iska khuraafaadna waxyaabahaasna waxaa keenaayo digaag ma cunno iyo kulligood wuxuu ka dhalanaa wixii kale haystaan iyaguna marka waxaa ku jirta istiqnaa oo hilibkii iska badan marka inuu hilibkii ka faanfaano qayb ah, laakiin meelaha hilibku ku yaryahay mah laga taga ma wuxuu yidhi wakullu xayawaanin xayawaan dhammaantiiso istidaabathu lcarabu carabi ay wanaay yani aynan ka yaqiiqsooninoo wax ay wanaajisatay fa huwa xalaalun waaye ilaa maa shay mooyaane warada sharcu sharcigii uu soo arooray bitaxriimihi uu ku soo arooray wa kullu xayawaanin xayawaan dhammaantiisa o istakhbatathu lcarabu carabi ay qurunsatay fa huwa xaraamun weeyaan ilaa maa kii maahane warada sharcu sharcigii uu soo arooray biibaaxatihi uu ku soo arooray wayaxrumu waxaa xaaraam noqonaya min asibaaci dugaagii maa ayaa xaaraam allahu isagu u sugnaaday naabun mici micida oo qawiyun xoog badan mici xooggan oo wax ku dili karo yacduu bihi uu ku ugaaranayo markaa uu yacnii ku weerar tago wayaxrumu waxaa xaaraam ah, min aطuyuuri shimbirihiina xaal ay ka mid yihiin maabaa xaaraam an mikhlabun ciddi u saaxiiba qawiyun xoog badan yajraxu bihi oo wax ku dhaawici karo uu ku ugaaran karo ayb marka libaaxii iyo shabeelkii iyo ayaa soo gelaya shimbirihiina waxaa soo gelaya gorgorka iyo waxyaaba kuwaas kale wayaxilu lilmuari wayaxilu waxaa u xalaala lilmuari midka la dhibaato geliyey fi lmakhmasati gaajada dhexdeeda kan lagu dhibaato geliyey an ya'kula inuu cuno min almeytati baktigii xaggiisii almuxaramati la xarimay meytadiiday almuxaramati la xarimay maa ayaa u xalaalaya sudu bihi ou ku yacnii owdaayo ramaqahu ruuxdiisa uu ku yacnii ceshanaayo baahidiisa markaa ruuxda ruuxdiisu ay qabto uu ku daboolanayo faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa ima calayhi ayb waa markay gaarto marka xaaladaas oo faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin suurat lmaa'ida marka tanna waxay leedahay hayra baaqin walaa caadin marka qof aan xad gudbaynin aan gardarsanaynin xad gudbayninna marka inuu wax badan ka cunana maaha intii keliya baahidiisa uu ku daboolo bis ayb oo inuu markaa ku xadgudba maaha walanaa maytataani laba bakti baa noo sugnaaday oon leenahay xalaalaani xalaal ah yacni laba aan la gowracin weyna meyte sideeda marka la yidhaha waxaa weeyaan waa wax allaale wixii gowrac sharci uunan ku dhicin wax iskood iskaga dhintay keliya maaha wixii iskood u dhintayna waa bakti wixii sifo sharci ah aan lagu gowricinna bakti waa eekon waxa dhahmana bastooladaa lagu dhuftay korontaa lagu qabtay markaasuu gariiray neefkii saasuu ku baktiyeen meel dheeraa laga soo tuuray nin mushrig abaa qabtay waaba gowracay waa bakti waxaasoo dhan bakti waay marka laleeyahayna waa najaasi ogow dahaaradana waa kusoo marnay baktiga dadku waxay u haystaan keliya wixiiskiis u dhintay bis kaas keligiis ma aha wax walbo oo aan dakaad sharciga haleelin waa gowrac sharciga uusa ku dhicin ama iskiis ha u dhinto ama sifadii sharciga ahayd ha waayo walanaa maytataani baan leenahay xalaalaani oo xalaal ah samaku malaygii waljaraadu iyo ayixi ayaa isagana xadii baa axaadiida ku sugan marka asmaa bint abi bakr ay leedahay nebigan la duulnay toddoba qaswaan nebiga la duulnay fakunaa na'kulu اljaraada ayaxaan cuni jirnay ayaxa marka dhulkan xijaaz iyo yeman iyo waa laga cunaa nacam ayb hay soomaalida waa laga yaabaa marka ayax see loo cunaa inay isdhahaan nacam xoolihaa ka batay wadamaani iyo laba markaa dhiig xalaalaani oo xalaal ah baan leenahay wadamaani laba dhiig oo xalaalaani baa noo sugnaaday alkebidu beerkii iyo wadixaalu beeryaradii xadiid baa iyagana ku soo arooray faslun fii axkaami اludxiyati udxiyada axkaamteeda wاludxiyatu udxiyadu udxiya marka waxaa weeyaan waa bidami اlhamzati ayb waana ismu lima yudbaxu min الnacami yowma ciidi الnaxri wa ayaami الtashriiq taqaruban ilى اllahi tacaala udxiyo waxaa weeyaan wax la gowraco xoola oo xoolo ah maalinta ciidda iyo saddexda maalmoodoo ka dambaysa ayaa mutashriiqa la yidhaahdo waxa la gowraco ayaa udxiya la yidhaahdo udxiyana waa la dhahaa daxiyana waa la yidhaha daxaayaana waa la yidhaahdaa adaaxina waa la yidhaha aladaaxi intaba wاludxiyatu udxiyadu sunnatun sunnawa mu'akadatun aada loo adkeeyey xukunkeedu ka bilaabay udxiyada xukunkeedu waa maxay waa sunno ayb sunanimadeedana marka waxaa laga qaatay fahamkii saxaabadaba ayb iyo axaadiidta gabal idaa dakhala alcashru wa araada axadukum an yudaxiya haddii tobanka dulxijo ay soo gasho midkiinna ou raboodo inuu gowraco iraadadiis isagaa lagu xihay iraadadaada wax haddii lagu xihana waajib maaha markaa ayb meeshaasay ka qaateen marka waxaa kaloo laga qaa abubakar iyo cumarna mararka qaar waxay ka tegi jireen udxiyada iyagoo kasay uga tegi jireen iyagoo awoodo si aan loogu malaynin inay waajib tahay dadku saysa ugu qaadanin wujuub dartiis ayay uga tegi jireen kololka qaar udxiyada waana masaa-isha marka sadudariicada soo geli karto maxaa yeelay ka tegistaan ay ka tegayaan waxay u samaynayaan waxay tahay si aan loogu arkin oon loogu qaadanin inay waajib tahay shayga haddii waajib loo qaato cili waxyaabo kalea ka iyuu keeni karaan waana sida marka ahlucilmigu badankood ay qabaan saan udxiyadii marka inay sunno tahay amaa dadka qaarkood waxay soo deliishadaan xadiidka dhahayo yacni eh, qofkii awoodi karo inuu udxiyaysto falam yudaxi aan udxiyaysanin falaa yaqrabanna musallaana yuusan noo soo dhowaanin meeshaan ku tukanayna yaanu imaanin xadiidkaas marka siiqo amarna kuma jirto wax amaroo laga fahmaayana ma laha bal culammada qaar waxay dhaheen man akala huuman aw basalan falaa yaqrabanna musallana oo kale waay toonta iyo basashii cunideeda inay xaaraan tahay ma laga qaadanayn haddana xadiidka laftirkiisa mukhtalafun fiihi waa xagga sixada oo mawquuf iyo waxaa laysku khilaafsan yahay inuu yahay iyo iyo iyo marfuuc marfuuciisa ama irsaalkiisi iyo itisaalkiisa laysku khilaafsanaa waraajixna waxaa weeyaan sida cilada ah ayb ibnu xajar fatxiga siduu ku tilmaamay ayb udxiyaduse marka waa shacaa'irta diintay ka mid tahay ayb wlbudna jacalnaahaa lakum min shacaa'ir اllah qofku marka annagu inaan dadkeenna waxay aada u caadaysteen waxyaabo aan la farin bal bidcooyin ana waxay ka dhigteen sidii shicaar oo kale kuwan marka ilaahay uu shacaarka ka dhigayna waa ka tageen shaydaankana saas shanigiisa wuxuu ku dadaalaa wixii lagu dirayna waa kaa culaysuu kaa gelina wax aan lagu dirinna nashaado kugu seena waalidkiis maalinkuu dhintay xus joogta a ah waxaa arkay in lixdan sano aysan ku baaqanin xataa hadduus waxba haysanin waa soo daynsana waxaa laga yaabaa cumruhu udxiyo inuusan samaynin qofkaas suu shaydaan gacan uma gelin marka qofkaas meeshii ilaahay yidhi dalika waman yucadim shacaa'ir اllahi fainaha min taqwى اlquluub wاlbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir اllahi fadkuru sma اllahi calayha waxaasoo dhan waa ka tegeen meeshan kale marka waxaan loo dirinoo bidco ahoo wakti uu isagu iska astaystay na marka wuu qaatay oo waa ku dadaalaan marka ma la rabo in shaydaanka la raacee shacaa'irta ilaahay iyo macaalimudiinka alle in diinkiisa laga ogaadaa fiican wayujziu fiiha waxaa gudaayay udxiyadii aljadacu ku ilka dhacsaday min ada'ni ida ah arigu laba u kala baxaa ari cad iyo ido ayb idaha marka waxaa gudayuu leeyahay mid ilka dhacsatay ayb iduhu marka meequu ku ilka dhacsadaa culimmada luqada waxay yidhaahdeen qaar hal sano qaar waxay yidhaahdeen lix bilood waa isku khilkhilaafeen alimaamu albaqawi laakiin wuxuu leeyahay isku soo duubduub ilka dhacsiga unbaa la rabaa waxay ku xihan tahay marka lix bilood oo ku ilka dhacsaday iyo sanad sida uu daaq u helo oo uu yacnii daaqsin iyo biyo iyo so u helay ku xihan tahay man iyo meesha uu ku uu yacni joogo haddii marka lix uu ku ilka jabsado waa gudaa udxiyo hadduu hal sano ku ilka jabsadana waa gudayaa sida haalibka ah laakiin hal sana haalib ah hal inuu dhammaysto kii labaad madaxa uu geliyey hadduu yahay idow bale annaga wax badan kama naqaano laakiin dadka yaqaana waxaa laga ya inay fahmi karaan ayb wathaniyu iyo mid laba jirsaday oo min almaczi aricadka ah nacam aricad haddaa ku udxiyaysanaysana iska jir marka inuu laba dhammaysto waa sanad saddexaad galo labo aricadka isaga waxaa la yihahda waa ka daahaa ilka dhacsiga oo idaha iyo aricadka aricadkaa daaho waa inuu laba dhammeeyo marka neef aan laba jir ahayn suuq intaa ka soo qabato udxiyo imaku gelaya ixtiyaadka dadaalku labadaas inuu gaaro ayb wاhaniyu labaji ayb ah, mid il ku ilka jabsaday min almaczi oo aricad ah aricadku marka labow ku ilka jabsadaaayb iyo wahaniyu baa gudaayo mid ilka dhacsaday isaguna min alibili geeli ka mida nacam geelu marka meequu ku ilka jabsadaa isagana shan sano inuu gaaro shan markuu dhammeeyo tod sanadkii lixaad ou galo yaa ilka jabsi u galaan wاhaniyu iyo mid ilka jabsado min albaqari lodi a iskaana marka lo-da waxay ku ilka jabsanaysaa laba inay dhammayso sanad saddexaadna ay gasho ayb intaas marka waa lo geeli arigi lo geeli arig keliyaan lagu udxiyeysan karaan digaag iyo waxaas laguma udxiyeysan aahaarta saxaabada qaarkood waxaa ka soo aroortay ibnu cabaas inuu mararka qaar digaag intuu soo gado udxiyo u qalo culammada marka waxay yidhaahdeen udxiyadii digaag waa ku ansaxayaa kama wada ibnu cabaas wuxuu ka wadaa dadka inuu tuso udxiyadu inayna waajib ahayn hadday waajib tahay yacnii amba kuma go digaag ma qale inuu ka wadaa hadday waajib ahaa lahayd xoolaan samayn lahaa maxaa yeele qur-aanku ilaahay wuxuu leeyahay eh, eh, walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru sma allaahi calaa maa razaqahum min bahiimati اlancaam bahiimat اlancaamna saddexdaas ayb wtujziu اlbadanatu hashii way gudaysaa can sabcatin toddobay ka guddaa hal geela toddoba qofood waa ku udxiyaysan kartaa wاlbaqaratu lodiina can sabcatin bay ka gudaysaa toddobo iyadana baqaradii lodii iyo lodii iyo geeli marka kii halkii geel ama halkii lo toddobo washaatu ridiina can waaxidin mid bay ka guddaa yani mid marka laleeyahy iyo qoyskiisa waa soo gelaya reerkiiba hal waa ku filan tahay waayahay marka ishtiraagna waa galaan marka xooluhu qaarna ishtiraagay galaan qaarna ma lawad ma la wadaagi karo looda iyo geela waa la wadaagi karaa ariga laakiin wadaag ma galo hal unba waa bis وأربعن أفر لاa تجزiء ma gudayso ma gudayso في الضaxاaياa oo udxiyadii dhexdeedii ku gudmi mayso alcawraaء mid halka ilaa albayinu uu cad yahay cawaruhaa illa-aanteeda il buu la-yahay hal il ma gudayso udxiyo lanna naqsi waay midda kale alcawraau albayinu cawaruhaa markuu leeyahay min baabi owlaa maxaa soo gelaayo tii labada ildhood la ahayd hal il mid la haddii laguu sheegay inta inta ku dhegtid tii labada il la ahaydna ha dhehin midda labada il la ahayd waaba ka sii daran tahay min baabi owlaa waa faxw alkhiaab xadiid aana ku soo arooray macnahan banaan wاlcarjaau midda dhutinayso albayinu ou muuqdo carajuhaa dhutinteedu ay muuqanaysaan wاlmariidatu midda bugto albayinu ou cad yahay oo u muuqanayo maraduhaa jiradeedu ayb wاlcajfaau midda weydda ah caatada ah <coughs> allatii taasoo dahaba mukhuhaa dhuuxeeda ou tegey min alhusaali caatanimo darteed ou la tegay dhuuxeedii dhuux ba aan lahayn wayujziu waa gudaya alkhasiyu midka la dhufaanay walmaksuuru lqarni iyo midka geeskiisu jaban yahay ayb walaa tujziu ma gudayso almaqduucatu luduni dhegteedu midda ay go-an tahay la gooyey wadanabi saynta midda teeda ay go-an tahay meeshaana marka wuxuu sheega maxaa gudaaya maxaan gudaynin da-da waa waa kuu soo sheegay naqsigiibuu halkan u galay marka naqsiga daabidaa jira marka daabidkaas ogow baabkan marka la joogo hadyi hadyi iyo udxiyo iyo caqiiqo marka la joogo maqsuudku waxaa weeyaan hilib wax allaale wixii hilibka nuqsaamiyo ceeb waayo marka nacam aynan ku ansaxaynin xoolihii lagu qalo daabitku marka saas waa imaamu nawowi saasuu yidhi addaabit waa maxaa halkaan marka la joogo udxiyada hilibaa laga fiiriyaa ceeb kale adi shaqo kuma lihid nacam ceebta haddaysanba hilib nuqsaaminaynin waxaa shaqo ku leedahay walidaalika neefkii la dhufaanay waa la ogolyahay in lagu udxiyaysto maxaa yeelay dhufaanidaasi hilib ma ka nuqsaaminayso bal hilibayba u kordhinayna waana hada wixii la rabayna waayaban soo ma fahmi gees jaban isaguna hilib maahan geesku nacam hilib nuqsaamay ma aha nacam ayb laakiin dhegta iyo saynta iyo hilib ka nuqsaamay waa ay leeyihiin walow yaaba la cunin haddii la doonay meeshaa marka ma fahamteen nacam beeca marka la joogana nuqsaan maxaa la yidhaha waxaan ceeb ceeb maxaa noqonaya marka beeca la joogo waxaa ceeb noqonaya maqsuudka beeca wix wax u dhibaaya badeecadan haddii maqsuudkii shaygan qiimihiisii hadduu isdhimaayo ceeb waayo marka beeca dhexdiisa nikaaxii maxaa ceeb noqonaya waxaa ceeb noqonaya wax walba oo shahwadii iyo qofkii qofkan kale la jirkiisii iyo wixii nuqsaan ku keenayaa nuqsaan ah wax kale ma la fiirinayo baab walbaa marka ceebtiisu waa ugaar hadda marka baabkan ceebtiisu waa w hilibka nuqsaaminayo ayb marka la-aantu marka hilib say u nuqsaaminay waa nuqsaamina daaqeeda saameyn ay ku yeelanayn neefku hadduu hal illa yahay si fiican muu daaqi karan la maaha midkii labada indhood qabay ayb hadduu dhutinaayo sidoo kale waa meel dheer ma gaari karo waxaa laga yaabaa meel daaq fiican leh inuusa gaari karin kuwa kalena ay sahal ku gaaraan wa waqtu dabxi gowraca waqtigiisa udxiyada marka waqti bay leedahay wa waqtu dabxi gowrici waqtigiisii min waqti salaati اlciidi ciidda salaadeeda waqtigeeda laga bilaabo wa ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda min aakhiri ayaami الtashriiqi hilba waradka maalmihiisa aakhirkeeda maalinka ugu dambeeyo qoraxda ay dhacdo waqtigeeduna marka wuxuu ku yidhi salaadda marka la tukado qabla salaad haddaa gowracdo waa neef adu aada iska gowracatoo loogatay wuxuu leeyahay marka nebiga sal ll l slam nin saasoo kale yeelayoo qabla salaad gowracay si nebiga oo waxa ugu horeeyo markuu salaadda ka soo baxaba u cuno ay noqdo hilibkiisa darteeda u yaalay waa gowracay markaasuu nebigu u sheegay markaasuu yidhi shaatuka shaatu laxmin neefkaagii ariga ah waa neef uun markaa eh, hilib a isaga gowractay waa udxiya ma noqonayo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa shaygu haddii shuruudii sharciga ugu talagalay oo waafaqi waaye niyad fiican ba lagu sameeyeen ma ansaxayna ninkan hadda wuxuu rabay wuxuu u gowracay waxay ahayd inuu inta gowracay sii kariyo waxa ugu horreeyo rasuulku ilaahay uu ka uu cuno in xoolihiisu ay noqdaan qasad fiican waaye laga yaabo in laga hawaabiyo qasadkaas fiican laakiin tan udxiyadii ma ansixin marka wixii marka sharcigu wakti u yeelo meel u yeelo mucayan oo in meesha iyo waktiga lagu ilaaliyo haddii waktigii lagala baxo meeshii loogu talagalay meelaan lagu sameeyo waxba kama jiraan waana bidca idaafiya inay noqotaan la arkaan wawaqtu dabxi gowrici waktigiisii min waqti salaati اlciidi min waqti salaati اlciidi ciidda salaadeeda waktigeeda yacni laga bilaabo waa ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda min aakhiri ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiq ugu dambeeya ayaamu tashriiq marka maalmaha la yidhaha madhabka waxaa weeyaan koob iyo toban labaiy toban saddex iy tobanka ciidda kuma jirto ilaa marka maalinta saddexi tobnaad intaysan qoraxda dhicin xoolahaagii waa udxyadii waa samaysan kartaa hadday maalinta saddexiyo tobnaad qoraxda dhacdo waa dhammaatay waqti udxiya waa laga tegey wayustaxabu waxaa la sunneeyaa cinda dabxi gowrici agtiisa khamsatu ashyaaa shan shay altasmiyatu bismi in la yidhaahdo waasalaatu cala اnebiy nebiga lagu salliya sala اllahu calayh waali wasalam marka ibnulqayim jalaa-ulafhaamka min mawaaطin الsalaati cala الnabiy wuxuu ku soo daray gowraca agtiisa gowraca agtiisa marka lagu soo darayna macnaheeda ha u qaadanin inay tahay in nebiga loo qayshanayo waa kala duwan tahay in nebiga lagu saliyo iyo waxaa kala duwan bismi moxamed la yidhah haddii bismi moxamed la yidhaha waa wamaa uhilla ligayr illahi bay soo geli marka laakiin bismi illaahi baa la yidhi wasalaatu wasalaam wasalaatu wasalaam waa dikri ilaahay wasalligu marka adkaartuu ka mid yahay waxba ma dhibaayo isaga dhib ma keenayo wsalaatu cala اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam lagu saliyo waistiqbaalu qiblati qiblada oo loo jeediyo neefkii marka in qiblada loo jeediyo wاtakbiiru allaahu akbar in la yidhahna oo ilaahay lagu weyneeyo wاdducaaءu biاlqabuuli iyo wاdducaaءu allabari bilqabuuli lagu allabaryo aqbalitaan oo allahuma taqabal la yidhaha ilahu aqbal ayb shantaasu marka yaa la sunneeyaa buu walaa yaakulu hadduu geel yahayna waxaa loogu darayaa waxaa la qalaya markaas dhuundhabayo in saddex lugood isagoo ku taagan isagoo taagan oo saddex lugood ku taagan midna ay u laaban tahay yaa la dhuundhabaayibnu cumara arkay nin fariisinaya markaasuu wuxuu yidhi ibcahaa warkici buu yidhi nacam way xaka oo iyadoo saddex lugood ku taaganoo midna u laaban tahay yaa la gowrici jiray sunnatu muxamedin sala allahu calayh ali wasalam ayb wاlbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir اllahi lakum fiiha khayr fadkuru isma اllahi calayha sawaafa walaa yaakulu ma cunayo almudaxii midka udxiyaysanaya shay-an waxba kama cuno min aludxiyati udxiyadii xaggeedii almanduurati la nadray udxiyadii laba nooc bay noqon kartaa asalkeeda hore sunno inay tahan sheegnay laakiin maray waajib noqon kartaa jirto goorma haddaa adig isku waajibisay nadar oo waxaa tihi haddii ilaahay waxaas ii sahlo ama ilaahay baa nicmo inta ku siiya waxaa tihi lilaahi calay an udaxiya haadihi sana ilaahay wuxuu igu leeyahay sanadkan inaan udxiyaysto waajibay noqotay markaas waa nadar ahaan bay waajib ku tahay markay nadar noqoto marka kama cuni kartid adiga maxaa yeeley shay adiga kugu waajibay sidii kafaaradoo kale waayo ma cuni kartid waxaad hadday waajib kugu noqdo shaaficiyada marka waxaa weeyaa ninka mutamatica ama qaarinka ah hadyigiisa ma cunayo udxiyada lama cuno waxaa kaloon la cunaynin xoolihii sidaasoo kale udxiyada manduuradaan ujeedaa lama cunayo ayb waxaa kaloo la cunaynin demka qofka ku waajibayo xajkii dimaa'dii aan ka soo sheekaynaynay demba hadduu kugu waajibo kafaaro oo kale waa ma cunaysid ayb walaa yaakulu lmudaxii walaa yaakulu ma cunayo almudaxii midka udxiyaysanaya shay-an waxba kama cuno min aludxiyati udxiyadii ka mida almanduurati la nadrey wayaakulu waa cunaa min aludxiyati udxiyadii almutadawaci bihaa lagu tadawucayo lagu sunaysanayo walaa yabiicu ma gado min aludxiyati udxiyadii xaggeedana waxba kama gado waa sadaqaynaya wayudcimu waa quudiya alfuqaraaa fuqaradii iyo almasaakiina ayb iyo masaakiintii buu ku quudiyaa wayudcimu wuu quudinayaa alfuqaraaa fuqaradii iyo iyo masaakiintii ayuu ku quudiyaa jazaarka wax gowracaya xataa marka inuu ujrada jeefkiisa ka siiya waa udxyada inuu uga dhiga ma aha faslu wاlcaqiiqaةu mustaxabaةu wاlcaqiiqaةu waqlashi mustaxabaةu weyaan caqiiqana waa la yidhaha nasiikana waa la yidhaha ahlu cilmigana badankood inay sunno tahay bay qabaan abu xaniifa isagu wuxuu qabaa waa caado jaahiliya waa maba bannaano qabaanwaa caado jaahili ah kaannahu marka magacii baad moodaa inuu marka caqiiqada min alcaqi cuquuq yaa ku jira isaga marka caado oo wuxuu ka dhigtay marka caado jaahiliya camal inay tahay saxiixna maaha oo inay sunno tahay baa marka axaadiid badan ay ku soo aroortay caqiiqadii marka waxaa weeyaan ismun lishacri calaa ra'si اlmawluud tinta yixda ah ee mawluudka ku taallay magac u tahay buu yidhi sharcigana waa waxaan uu sheegi doono wahiya caqiiqadu addabiixatu weeyaan gowraca ama yacni shayga la gowraco canilmawluudi midka la dhalay xaggiisa laga gowraco yowma saabicihi maalintiisa toddobaad laga gowraco cunug gowraca laga sameeyo maalinta toddobaadna laga gowracaya caqiiqa la yidhaahdaa nicmo marka ilaahay ku siiyood ku shukrinaysa ayb wayudbaxu waa la gowracaa can اlghulaami marka xikmad fiiban oo ku jirta marna waa shukri mar kalena ilmaha aada dhashay wax dheefsigooda aakhiro wuxuu ku xiran yahay sidaad ugu caqiiqaysay cunugii adiga aada caqiiqo u samaysay isagoo qaan gaarin kaa dhintay oo sakiiray maalan aakhiro shafaacadiisa waa helaysaa haddii kale laakiin aadan u caqiiqaynin inaadan helin baa la arkaa nebiga sal l l slam wuxuu yidhi kullu mawluudin murtahanun bicaqiiqatihi cunug kastoo la dhalay wuxuu u xabisan yahay caqiiqadiisa imaam axmedna wuxuu yidhi wuxuu ka xabisan yahay shafaacadii uu shafeeci lahaa waalidkiisa uu u shafeeci lahaa wahiya <clears throat> dabiixatu waa gowrac cani lmawluudi laga qalo yowma saabicihi maalintiisa toddobaad oo yudbaxu waa la qalaa waa la gowraca cani lghulaami ghulaamkii shaataani laba wiilkii laba riyood wa cani ljaariyati gabadhiina shaatun waa meelaha ay ku kala bedelan yihiin wiilka iyo gabarhta wiilka labo gabadhuna mid wayudcimu waa quudinaya alfuqaraa'a iyo almasaakiina ayuu ka quudiyaa shuruuddeedana neefkan la qalaya tii udxiyada lagu soo maray intii udxiyada uu shuruud ku sheegay iyay leedahay tan hal mas'ale keliya baraarujin u baahano waxay tahay iyada ma la wadaagi karaa udxiyada udxiyada iyada ma la wadaagi karaa oo maalan eh, toddoba gabdhood udxiyadooda hal neefoo geel ama neef lo ama laga dhigi kara ama wiilal iyo gabdhaa isku jira markaasaa adiga ishtiraag baad samaysay maalan wiilashiina waa yacnii laba wiil iyo saddex gabdhood laba wiil afar neefoo ariyaa laga rabay saddex gabdhoodna saddex neefoo aria afar iyo saddex waa toddobo awalna waxaan soo marnay udxiyada toddobo in la neef neef lo ama neef geela ay u guto sidaas iyada tan shaaficiyada madhabku saasuu ku socdaa laakiin ibnuاlqayim baxi buu masaladan ku sameeyey kitaabkiisa zaadulmacaadka iyo iyo tuxfaة اlmawduud fii axkaami اlmawluud waxa uu yidhi maadaama ari la sheegay horta in ariga la qalowa maadaama madaxna la sheegay calaa madax iyo dhiig inay noqdaan calaa madax iyo dhiig madax iyo dhiig madax iyo dhiig maxaa yeeley waa shukri neefkan iraaqadan dhiiggan aada daadinayso waxaa u daadinaysaa waxay tahay shukri nicmo waay man nicmadan adiga kuu ilaahay ku siiyey hadday laba iyo saddex iyo afar yihiin afar jeer dhiig daadi marka iyo ka badan marka saasay keenay buu yidhi ah, waxyaaba aahaariyana wuu keenay marka wuxuu yidhi ma ku gudmayso ishtiraag ma aqbalayso caqiiqada isago saasuu ku tegayayb xikmaday marka laga fiiriyana waa keenaysaa adigu marka inaad dhaqaale un dhaqaale inaad fiiriso keliya maahane dhiigga a ilaahay dartiis u daadinaysa ee nicmada kugu soo kordha maxaa yeele mid walbaa mid gaaraa laga magacaabaya laga qalayaa xaggiisa neef gaara marka ari in lagu bixiyo ishtiraagna marka uusa jirin sidaasuu xoojiyey maalinta toddobaad buu yidhi marka toddoba wixii ka horeeyana cunug hadduu dhintay isagoon toddobaba gaarin waa layska dhaafi karaa oo maalinta toddobaada xadiidku uu dhahaya in udxiyadiiba marka ay bilaabmaysa haddii marka uu ka udxiyeeyana rajow shafaacadiisa un ka leeyahay waa wax oo ay fiican tahay in marka maalinkaas magac loo bixiyo tinta laga xiiro waxyaabahaas o dhan aa sunno ayb ilmaha markay dhashaanna axkaam baa jirto oo axkaamta waxaa weyn markay dhashaan in lagu addimo waxaa ugu horreeya maqlayn aadaan uu noqdo xadiid xasana ku soo arooray ayb oo dhegta midig looga addimo iqaamada iyada xadiidkeeda dacfi baa ku jira ayb markii sidaa la yeelay magac fiican in loo bixiyo maalinta toddobaad oo magaca la dooranayo inuu magac fiican noqdo asmaada marka cabdullaahi iyo cabdiraxmaan axabu اlasmaa'i ila اllah nebigu saas uu ku sheegay iyo wixii marka magac ahoo hadda aan taskiyo badan aysan ku jirin ammaan aad ammaan dheeraada aynan ku jirin magac yacnii fool xunna uusan ahayn oo shay xun ka tarjumaa waa inuusan ahayn magacyada xunxun nebiga waa bedeli jiray magacyada ammaanta badan ay ku jirtana waa bedeli jiray nebiga marka magac saa dhexdhexaad ku ah magacu inuusan shabihin magac gaalana muhiim waay oo qofka muslimkaa iyo gaalku inay kala bedelan yihiin waa daruuri magac gaala inuusan shabihin haddii marka magac gaalan uusan shabihin taskiye badanna aynan ku jirin wax xunna uusan ka tarjumaynin aanu tusaynin waa la bixi karaa qof cabdullaahi cabdiraxmaan baana ugu fiican amaa magaca xaarif iyo hamaam waa magac bani aadamka waxa uu yahay ka tarjumaayo oo sheegaayo bes iyada ha baxo waa sunna macnaheedu maaha wadaadad waxaa arkaya marka xaarif iyo hamaam inay sunno tahay asdaqu اlasmaa'i xaariثu hamaam waa sunne ha lala baxo u fahmaa nacam ma ahan saas macnuhu waxaa weeyaan asdaq magacyada ilaahay agtiisa magacyada yacni bani aadamka waxaa ugu magaca ka run sheegi og bani aadamku waa xaariث iyo hamaam maxaa yeelay xaariثna wuxuu ku tusayaa wax kasbasho hamaamna waxaa weeyaan mid himilo leh himiladaas marka khayr iyo shar waxay doonta bani aadan aan khayr iyo shar ku fakeraynin ma jiro wax unbuu ku fakaraa ama khayr ama shar bani aadam aan wax shaqaysanayninna ma jira nacam bani aadamku waa un subx waa ka laha wax fiican shaqaynaya ama wax xun marka macnaha waxaa weeyaan tilmaantii bani aadamka u daboolayaa magacyadaane iyaga ha lala baxo macnaheedu maaha oo waa sunno oo magacyada kale ay wax dheer yihiin ma laga wado asmaadiina marka iyagu waa kaas bakr abu zayd risaale leeyahay la yidhaha eh, tasmiyat اlmawluud uu ka hadlaan waxyaabahaas waxaa kaloo eh, kamida timi timaha marka laga xiiro iyadoo miisaankeeda oo fidaama dahaba in in la sadaqaysto ayb isaga laftirkiisa marka uu tilmaama ayb wayucimu wuu quudinayaa alfuqaraaa fuqaradii ayuu ka quudinayaa iyo walmasaakiina iyo masaakiintii wabilahi towfiiq sal l sl الحمد لله